بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين والعاaqبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وbارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين qال المؤلف رحimه الله فصل والطلاaq ضربان صريح وكناية fasalkan sheekh wuxuu kaga waramaya raximah ullah waxaa loo yaqaano alfaada alaaqa lafdiga la isticmaalayo talaaqa loo isticmaalayo <clears throat> ayuu ka waramayaa waxaana uu qeybinayaa laba qeybood mid sariixa iyo mid kinaaya sariix waa lafdiga طalaaq mooyaane wax kale aan ixtimaaleynin lafdiga طalaaq mooyaane wax kale aan ixtimaaleynin ayaa la yidhahdaa kinaayaduna waxaa طalaaqna waa ay noqonaysaa waxaan طalaaq ahaan ahayna u noqon karta labadaba markaa kaa labadaba ixtimaala طalaaqna noqon karaya dalaaq waxaan ahayna noqon karaya kinaaya kana la yidhaahdaa lafdiga <clears throat> sariixa ah waa koobay waa saddex lafdiun lafdiga aalaaq iyo alfiraaq iyo asaraax saddexdaba kitaabka noogu yaalla sheekha inoo sheegay saddexdaba qur aanka ku yimid yaa ayuha الnabiyu ida طalaqtum الnisaa faطalliquuhuna lcidatihina lafdiga طalaaqa oo halkaasu ku yimi lafdiga firaaqana aw faariquuhuna bimacruuf lafdiga saraaxana aw sarixuuhuna saraaxا jamiila saddexdaas weeyaan waay kinaayadu way fara badantah iyadu waa erey sarbeeb baan odhan karnaa waa erey sarbeebahoo loola jeedo dalaaqna loola jeedi karo waxaan dalaaq ahna loola jeedi karo ereygaasi isagu waa farabadayn oo alfaad badan buu yeelanaya labaduna waxay ku kala duwan yihiin xagga xukunka lafdiga sariixa ah qofku markuu isticmaalo alaaq waa dhacaya ama ha niyoodo ama yinu niyooni ama ha niyoodo oo alaaq baan niyoodoon ugala jeedin marka horeba ha yidhaahdo ama alaaq ba ugalamaan jeedinba ha yidhaahdo waa isku mid weeyaan lafdiga sariixa hadduu isticmaalo alaaq waa dhacaya markaasu dhacay waay ka kinaayada a maadaama oo laba laba macno uu ixtimaalo laba macnoba uu qaadi karayo oo alaaqna uu noqonayo ka kalena uu noqon karayo waxay ku xidhan tahay qofka niyadiisa hadduu yidhaahdo waxaan anigu u niyooday markan lafdigaa aan ku dhawaaqayay dalaaq baan u jeeday hadduu yidhaahdo oo niyadeeda ay ahayd gabadha waa ka furmaysaa haddii uu yidhaahdo anigu galamaan jeedin waxa weeyaan dalaaq ugalamaan jeedinna dalaaq noqon maayo tusaalaheed markaa wuxuu noqonaya rasuulku sala allahu calayhi wa alih wasalam ilxaqii biahliki wuxuu isticmaalay gabadhu guursaday oo dabeetana ay kala tegeen oo u furay gabadhu wuxuu ku yihi ilxaqii biahliki ilxaqii biahliki waa waa erey ama lafdi kinaayo ah weeyaan waxaa suuragala inuu gala jeedo qofku markuu leeyay ilxaqii biahliki iska tag reerkiinii tag oo soo joog oo hadhow soo noqo waxaa kale suuragal inuu ujeedo reerkiina tagood furan tahay rasuulku gabadhi wuu furay wuxuuna ku yihi ilxaqi biahliki meherkeediina waa sii marka ilxaqi biahliki halkaa maxaa inooga cad inuu alaaq noqday soo ma waay isagoon alaaq aan ahayn saxaabigii la odhanayey kacb ibnu malik radia allahu canhu saddexdii ka hadhay dagaalkii tabuk la odhan jiray wa cala halaaثat aladiina khullifuu aayadaha qur-aanka ay kusoo degeen waa waa laga hijrooday dumarkiina ka dheeraada baa lagu yidhi dumarkiina markaa maxaanu ku sameynaa buu yidhi maxaanu sameynaa dumarkii miyaan furnaa waxaa furinaa lakin ka dheeraada marka wuxuu yihi kacab saddex baanu ahayno anugu saddexda ayadaasi kii ugu dhalinyarsanaa baan ahaa dhalinyaran haanu marka waxaan ku yihi buu yihi gabadhaydii ilxaqii biahliki xataa yaqdiya allah reerkiinii tag ilaa intuu ilaahay arrinkan xukminayo oo reerkiini iska tag marka markuu le reerkiinii tag ya talaaq ugala ma jeedo waa kan yidhi ilaa intuu ilahay arrinkan kala xukminayo dhinacay udhacayso reerkiini iska soo joogo marka ereygaasi wuxuu noqonayaa alaaqna waa loo isticmaali karaa haye waxaan alaaq aan hayna istimaalay mar haddii haddaba labadiiba loo isticmaalayo qofku hadduu isticmaalo isagay ku xidhantay waxaa la odhanaya maxaad uga jeeday hadduu yidhaha anugu markaan eriga isticmaalayay waxaan ujeeday gabadhay inaan furan ujeedo de waxa weeyaan waan eh, waxaan niyooday furitaan baan niyooday way ka furmaysa haduu yidhaha ma niyoonina kama furmayso lakiin in lafdiga sreexa ka warran gabadhii wuxuu ku yuri waan ku furay waa hadal cadsama ya umaan jeedin furitaan buu yidhi ama umaan maaragtay muxuu ahaa maan niyoonin lagama aqbalayo lagama aqbalayo waayo ereyga waxaa loo isticmaalaa uun keliya maxay alaaq marka kaa sariixa iyo kaa kena ayada labadaas arrinkaasi ku kala duwan yihiin labadaba qasdiga waa la shardiyaal oo alaaqu hadduu qofku carab carabku ka waxa weeyaanu ka boobo ya dee loo qaban maayo taa lafteeda laa tuaakhidna inasina aw akhطa'na waay ereyadu intaasun weeyaan wuxu uhi sheekhu raximah اllah wاطalaaqu darbaani طalaaqu waa laba qaybood weeye alfaadiisu sariixun iyo wa kinaayatun mid sariixa mid kinaaya sariixa maxay nidhi aya adiga sariix lafdiga fadl ya ya waa hadal cadoo dalaaq mid wax kale ma ixtimaalayo kinaayatuna kinaayaduna sheekh kuxiga kuxiga ay labadaba wuu noqon karaa dalaaqna wuu noqon karaa mid aan ahayn waxaan kale aan ahayn noqon kara fasariixu halaaثatu alfaadin ka sariixi waa saddex lafdi weeye alطalaaqu wاlfiraaq wالsara walaa yaftaqiru u baahan maayo sariixu طalaaqi طalaqa kiisa sariixi u baahan maayo ila niyati niyada u baahan maayo wاlkinaayatuna kulu lafdin lafdi kasta weeyaan oo ixtamala balaaqa balaaqa ixtimaaliya wagayrahu hayrkiiba ixtimaala wayaftaqiru liniyati niye ayuu isagu markaas u baahanaya intaa darteena sharxin u sooma wax kala ya kinaayad muxuu baahanaya niyo soo ma in baa gabadhiis wuxuu ku yiri fasax baa tahay fasax baa tahay ma sariix soo keenaay ya waayo muxuu ku garanin kinaayadta alfaada sarix waa imsa ya alfaada sariix waa imsa saddexdii minu kamidii ah, saddexaasun xifd horta waxa intaa ka saddexdaa ka soo hara waa kinaaya un fasax baa tahay markuu gabadhi ku yidhi gabadh bay ka furmaysaa ka jawaaba dee haaya maya maya maxaynu weydiinayna isaga miyaad maxaad uga jeeda la maxaad ugala jeedaa baan weydiinana haduu idhaha anu dalaaq baan ujeedo de gabadh baan furay waxan waa kaa furanta haduu idhaha an kama furna waa intaas waay wاnisaau fiihi darbaani dumarkuna alaaqa dhexdiisa waxa weeyaan waa laba qaybood wey darbun qayb fii alaaqihinna alaaqooda waxaa ku sugan sunatan iyo bidcatun sunay bidca ku sugan wahuna kuwaasina waxa wey dawaat lxaydi dumarka xaydka u saaxiibkaa fasunatu sunnuhu waxa weeye kuwaasi an yuqica alaaqa alaaqa markaas inuu rido fii uhrin uhri dhexdii inuu ku rido gayra mujaamicin fiihi isagoo aan ugu tegin duhriga dhexdiisa walbidcatu bidcaduna waxa wey an yuqica alaaqa alaaqa inuu rido fi lxaydi xaydka dhexdiisa inuu ku rido aw fii uhrin ama uhri inuu dhexdiisa ku rido duhrigaasoo jaamacahaa fiihi ugu tegay wa darbun iyo qeyb laysa fii alaaqihina alaaqooda una ku sugnayn sunatu walaa bidcatun suna bidca midna kuma sugna wahuna arbacun afar weeye iyaguna asagiiratu gabadhii yarayd walaayisatu sagiirada may gaadhin dee sin aydki xaydki may gaadhin walaayisatu iyo aayisadii iyo dhiiggii bay ka quusatay walxaamilu iyo xaamilada iyo walmukhtalica mukhtalicada gabadhii khulcatay allatii buu idiin qorayaa soo maaha lam yadkhul biha marka allatidaasi waxaynu usoo qadaraynaa uun waawo waynu ku cadfaynaa uun halkaas wax noqonaysaa uun walmukhtalica iyo gabadhii khulcatay wallati iyo lam yadkul biha aanu la gurigelin ti aanu la gurigelin marka wuba muqadar hadii haddii kale waxay noqonaysaa dee in laga sifeeyo mukhtalcada oo allati taaso oo sifa marka noqonaysa mana noqonayso waayo gabadh mukhtalcadi ama hala la guriga galama la guriga isku mid weeyaan waay halkanna wuxuu inoo qeybiyey shalayna waanu yar tilmaanay darsigeennii waxaa loo qaybinayaa dalaaqa bidci iyo sunni bidci waxaa loogala jeeda waa alaaq xaaraana sunina waxaa loogala jeedaa wuxuu waafaqa shareecadii ilahay baa wuxu uhi faطalliquuhuna liciddatihinna sidii ilahay rasuulkiisa ugu talagaleen buu waafaqay kaa markaa suni baa la odhanaya kii khilaafayna waxa odhanaya bidc baa la odhanaya waay haddaba alaaqa suniga alaaqa suniga loo bixinayo ee sunnaha waafaqay waa ka laba arrimood laga helay weyn labada arrimoodna shalay baynu tilmaanay waa in gabadhi la fura iyadoo daahira arrinka labaadna waxa weeye duhrigaas oo aan lagu tegin labadaasaa shardiga labada mid kamid a ah haddaa la waayo alaaqu bidci buu noqonaya waaba intaaba labada mid kamid a ah haddaa la waayo alaaqu muxuu noqonayaa bidci buu noqonaya ayib labada qeyd baynu hadda sheegayna labada qeyd sheeg labada arimood ee sunaha ka sunaha waafaqaya ya waay labadaa mid ka kamida ah haddaa la waayo muxuu noqonaya alaaqi bidci bidci maxaa logala jeedaa waa alaaq xaaraana wey mid baa la waayay bal adu kala waaya sheeg labada mid kamida ah sheeg kala waayey iyadoo aan daahir aan ahayn bu furay oo xaayadaa ama nifaaskii bale balaaqa maxanu bixinana ya bidci waay rasuulku wuu ka cadhooday calayhi salaatu wasalaam markii cabdillaahi bni cumar bn khataab gabadhiisii u furay iyadoo aan daahir aan ahayn oo xaayodaa aad buu uga cadhooday markaasuu rasuulku wuxuu ku yihi cumar murhu fal yuraajichaha mar far ha soo ceshayda gabadhii waay haddii markaas waxa weeyaan ay daahir laakiin duhrigaas iyadana ugu galmooday oo isku arkeen iyadana inuu furaa ma banaana hadduu furana dalaqasi bidci buu noqonaya marka marka la doonayo inuu sunada waafaqo ya maxaa la ilaalinaya laba arrimood soo ma kow waa inay tahay daahir laba duhrigaana weynaan intaasuu ku sheegay walnisaa fiihi darbaani dumarku dalaaqa dhexdiisa waa laba qaybood darbun fii alaaqihina sunatu wa bidcatun qeyb alaaqooda uu ku sugan yahay sunniyi bidco wahuna kuwaas waxa wey kuwa xaydka u saaxiibkaa fasunatu sunu waxa wey an yuqica alaaqa alaaqa in urdo fii uhrin uhri hayra mujaamicin fiihi isagoo markaasi aan ugu tegin ama xaalooyihi mid aan ugu galmoonin wlbidcatu bidcaduna an yuqica alaaqa alaq inuu rido weyaan filxayd xaydka dhexdiisa inu ku rido aw fii uhrin ama uhri in markaasi inu ku rido jaamacaha fiihi ugu tegay bidcu kaana noqona macnaa waa xaaraan wey su-aal baa halkaa ka soo baxaysa haddaba alaaqa xaaraanta haduu la yimaado alaaqi ma dhacaya mase ma dhacaya jawabta waxa weya u dhacay xaaraanba ha ahaadee dalqadda waa loo xisaabinaya iyadoo xaydaa buu furay dalqadaas way ka dhacday gabadha ha soo ceshado ha la joogto ha daahiroodo hwaxaed ha xaydo ha daahiroodo haddana ha xaydo ha daahiro duhrigaa dambe hadduu doono ha ku furo hadduu doono u haysanay lakiin dalqadaas way ka dhacday waa loo xisaabinaya iyo wdarbun qablaysa fi alaaqihina alaaqooda ku sugnayn sunatin walaa bidcatin sunay bidcatona aynan ku sugnayn wahuna kuwaas waxa weye arbacun afar weeyi asagiiratu inantii yarayd ee weli aan gaadhin da-dii xaydka aan gaadhin oo xaydka aanu ka imin maadaama xaydo ayna waa la furi karaa wey amaha loo tago ama loo tegin wal aayisatu iyo aayisadii aayisaduna waa gabadhii dhiigga ka qosatay ama da ama xanuun yani waa waa gaboodayba tusaale ahaan iyadana waa saasoo kale wey waalxaamilu iyo xaamilada xaamilada iyadana waa gabadhii uurka lahayd wey iyado xayd kama yimaado dumarku markay markay waxa weeyaan xamliga sidaan dhiigga caadada ma helaan ma yimaado iyadana waa la furi karaa iyada oo daahira iyada oo de loo tegay iyo iyadan loo tegin labadaba walmukhtalica mukhtalicaduna waa gabadhii khulcatay khulicagana shalay soo dhigan soo ma kulcigu haddaba muxuu yii ta hadda inagaa ka jawaabayna kulcigu muxuu yii karuqaad ha lagu maqle furniinkii bay dalbatay ya ya waay iyadaa dalbato jihadeedu ka yimi haye in yarba kaa dhiman inta yar fadhiiso waa lagugu daraya xagga dambe ya maxaa tiri iyadaa dalbatay haye a ciwad bay ciwad bay bixinaysaa waa firaaq kasta oo gabadha xaggeeda ka yimaada ciwadna ay ku bixinayso weyaan dee bedel wixii lasiiba celinaysaa waay gabadhaa khulcatayna iyadana daweynu soo marnayba iyadoo ataa iyadoo la furi iyadoo xaaida la furi iyadoo uhrigaa lasku arkay baa la furi iyadoo alaaqeeda sunina maaha bidcina maaha laguma sifeynay allati wallati dheh marka wallati iyo lam yadkul bihaa una la gurigelin gabadha aanu la gurigelin ayadana ya alaaqeesu iyadoo mamale iyadoo xaaida waa la furi karaa way micnaheedi ismabay arkinba ya markaa iyadoo ciddeena lahaynba gabadha iyadu cidda mar wayn arki doonaa in sha alla famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduuna faslu wayamliku lxuru ninka xorka waxa uu hananayaa wuxuu hananayaa oo uu leeyahay halaata taliiqaatin saddex saddex furitaan ayuu leeyay waalcabdu addoonkuna tatliiqatayni laba furi laba dalqadood buu leeyay wayasixu listinaau istinuhu waa asaxayaa fi alaaqi alaaq dhexdiisa waa ku asaxayaa idaa wasalahu bihi markuu la xidhiidhiyo alaaqi lafdiga la xidhiidhiyo oo mustani mustanaa minhu markay xidhiidhaan wayasixu tacliiquhu wayasixu waa asaxayaa alaaqi tacliiquhu in lagu xidho bisifati sifa in lagu xidho iyo washar shardi in lagu xidho labadaba waa asaxaya walaa yaqacu alaaqu alaaqu dhici maayo qabla nikaaxi nikaax ka hor dhici maayo wa arbacun afar laa yaqacu alaaquhum alaaquhum alaaqoodu ma dhacayo asabiyu ka yar iyo walmajnuuna ka waalan iyo wanaaimka hurday walmukrahu kala qasbay halkan dhowr arrimood buu inooga warramaya fasalkan arrimaha waxaa ka mid a waxa weeyaan qofka xorka ah dalaqaadka imsuu leeyahy qofku imse dalqadood buu leeyahy dalaqaadka ninka xorkii wuxuu leeyay saddex dalqadood saddexdaa dalqadood hadday ka dhammaadaan gabadha waxay ka noqonaysaa baa-in baa-in kubraa bay noqonaysaa xalaalna u noqon mayso ilaa ay nin kale soo guursato mooyaan ilaa nin kale ay soo guursato mooyaane fain طalaqahaa falaa taxilu lahu xata falaa taxilu lahu min bacdi xataa tankixa zawja gayrahu marka waxa weeyaan waa saddexeed loo marka dhamaadaan sida suni marka waxa weeye inuu dalqa dalqadu furo dalqad buu furi hadduu noqo gabadh inu furo hal dalqad buu furi doonaa isra raacin maayo oo laba iyo saddex doona israacin maayo waxa uu noqon doonaa inuu xabad xabad ka dhigo markuu xabad furo waxaa laga yaaba in inuu ka murugoodo talaaqaasi dabeetana ay heshiiyaan isu soo noqdaan markaas sida saxda waa caynkaas in saddexdaba la israaciyaa sax maaha waa qalab ma banaan haddii laakiin la israaciyo ma dhacaya mise ma dhacayo ahlucilmigu waa isu khilaafeen jumhuurku waxay ku tageen inu saddexduba israacayaan saddexduba bayna ka dhacayaan jamaacatu min ahli cilmina waxay idhahdeen midun baa la xisaabinaya tafsiilkeeda insha allahu tacala kitaabka dambe nagu tegi doona marka ninka xorkii mise dalqaad buu leeyahy ya saddex dalqaad buu leeyahy addoonku nimsuu leeyahay labuu leeyahy haddaba halkaa waxaad ogaataa saddexdan dalqadood ilaa ay dhammaadaan dib uma soo bilowdaan nin baa gabadh furay eeg hadda dalqad buu furay mise wa hadhay wuu soo ceshaday isku soo noqdeen mid labaad buu haddana furay maxaa u hadhay yaa babuu soo ceshay inu iska daayay nin kale guursatay ninkii kale ay beri dambe kala tegeen isagiibay dib iskugu soo noqdeen imse wa harhsan mise u harsanaa markii hore xabaddu wali way harsantay ilaa ay dhammaato dib looma soo bilaabo wayna dhammaataa xabaddu way ku harsantay weli lagu odhan maayo dee gabadhii nin kale soo guursatay oo waa dibas kuu soo noqoteeno saddexba kuu bilaabanaya lama odhanayo saddexdi way dhammaanayaan markay dhammaadaanba haddana dib usoo bilaabanayaan dibna wuxuu usoo bilaaban doonaa markuu gabadhii saddexdii dhammaadeen ee ninkii guursatay ninkii dib dee waxa way isku soo noqdeen ninkaa kale markii kala tegeen ama uu ka dhintay ay diinkii dib isku soo markaas saddex bil saddex cusub bilaabanayaan saddexdii hore way dhamaadeen way fahamtay man maranaya halkaas soo weli ya waa waadix a aynkaas wayamliku اlxuru ninka xorka waxa uu hananayaa ثalaaثa taطliiqaatin saddex dalqadood buu hananayaa uu leey wاlcabdu taطliiqatayni ilahay ba wuxuu yihi aلطalaaqu marataani marataanka waxaa loogala jeedaa طalaaqa rajcigii waa laba aطalaaqu marataan alaaq rajci waa maxay waa laba ee ninku gabadha soo ceshan karay waa labo waay ka saddexaadna wakil aayadda qur fain allaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawja hadduu ka saddexaad furana xalaal u noqon maysa nin guursato wayasixu listinaau istinahu waa asaxaya fi alaaqi alaaq dhexdiisa waa asaxaya idaa wasalahu bihi markuu la xidhiidhiyo halkanna wuxuu ka warramayaa istinaa alaaq istinihiisa alaaq listinaa wax ma laga soo reebi karaya ha waa laga soo reebi karaya way banaantay alfaada iminka waxaan jeedaa n qofka xorka imsa dalqaad bu lahaa baynir saddex soo saddexdii waxaan ka soo reebi karaya ha intuu tirada sheego maalan wuxuu yihi anti aaliqun alaaan ilaa dalqatayn waxaad furan tahay saddex laba mooyaane musu furay ya mid buu furay soo anti aaliqun alaaan ilaa alqatan waaxidatan mid buu soo reebay ima soo dhacay laba marka wuu asaxaya lakin shuruud buu leeyay shuruuddiis wuxuu inooga sheegay idaa wasalahu bihi mar mustanaha iyo mustanaa minhu marka ay xidhiidhaan waa inuu markan uu wax ka soo reebayo waa inuu la xidhiirsiiyaa hadduu la xidhiirsiin waayo ya ma asaxayo tusaaleda muxuu noqonaya wuxuu yihi anti aaliqun alaaan saddexdii waad furantay iska amsay dabeetna mar dambe bu wuxuu yihi ilaa alqatayni laba mooyaane lagama aqbalayo maxaa la rabaa inuu la xidhiirsiiyo inay wada xidhiiraan baa la doonaya inuu kala reebo lama rabo hadda ma garata waay idaa wasalahu waxaa kale shuruudda iyadana ka mid a inaan aanu istiqraaq ku samayn de waxaan la soo reebaya mustanaa munhigi oo maala hadduu idhaahdo anti aaliqun halaaan ila halaaan ka waran saddexdiiba wood furan tahay saddex saddex mooyaane saddex baad furan tahay saddex mooyaane muxuu soo reebay waxba mu soo reebin waa laqwi baa la odhanaya hadalkaas waa laqwi hadda ninku tirahdo waxaad ugu leedahay toban kun toban kun baad ugu leedahay toban kun mooyaane ka warran ya marka laqwi buu noqonaya hadalkaasi waxba ka soo qaad ma laho oo saddexdaa lafdiga uu ku dhawaaqay saddexdaasay noqonaysaa markaa wey ma garata waay wayasixu waa asaxayaa tacliiquhu alaaqii in lagu xidho bisifati sife in lagu xidho waa asaxaya iyo washard shardi in lagu xidho sife iyo shardi labadaba waa lagu xidhi karaa oo wuxuu odhan karaa anti aaliqun fi shahri kada bilhiblaayood furantay waa sifadii ama wuxuu ku xidhaya sifo kale wuxu odhanayaa maalan waxa weeyaan markuu gugu bilowdo roobka ugu horreeya u soo dawaad furatay marka waxaa la eegi doonaa dee roobkaa ugu horeeya gugaasa la eegi doonaa shardigood buu ku xidhay wuxuu yidhi haddaad guriga reer hebel geshid waad furantay guriga reer hebel haddaad fur haddaad geshid waad furantay buui waa saxaya waay laakiin hadduu fiirso waxa weeyaan markuu shay ku xidho talaaqi markuu shay ku xidho shaygaasi markuu xaqiiqoobo ee uu dhaco unbay furmaysaa inta kale furmi mayso wuxu ui guriga reer hebel haddaad geshid ood furanta mabay gelinba maka furmaysaa ilaa ay gasho furmi mayso intaa ka horeysa ya waa gabadhiisii waa mucaamaloonayaan waa waxa weeyaan sidii ay marka hore isku ahaayeen bay ahaanayaan wuxuu ku uhi bisha rabadaan markay soo gasho bisha rabadaan markay soo gasho waad furantay ilaa bisha rabadaan soo geliso de waa xaaskiisii weeyaan waad fahamteen soo ma shaygu ku xidhay markuu markuu xaqiiqoobo markaasunbuu talaaqu dhacay waay shaygu ku xidhay baa soo xasilay miyuu u baahanayaa inuu alaaqi la yimaado u ha mar haddii wixii aan ku xidhay uu yimid waad furantay haddaba maya uma baahna saasuu ku furmaysaa bisha rabaan hadday soo gashay buu yidhi bisha rabaan ba soo gashay way furantayba uma baahnaba inu yidhah warka waxa wey waad furantay guriga ree hebel haddaad geshid waad furantay buu yidhi gurigii ree hebel bay gashay way furantay uma baahna inu idhahdo waxa weyaan waad waan ku furay mar haddaad gurigiiba gashay waan ku furay inu hahdo uma baahnaba maxay noqonaysaa marka way ka furmaysaa automatically ba ufurmaysaa automatically sama taqaanin <laughs> saas wey marka shardiga saa ugu xidhma weyaan shardiga lagu xidhata waay shardi buu ku xidhay ya shardiga lagama noqdo waa khatar marka inuu qofku iska ilaaliyo shardi in ku xidhan ma maalan hadduu wuu xanaaqayba gurigaa reer hebel buu ka xanaaqay ee gabadho ay tagto haddaad tagtid buu yihi dib dambeyse haddaad u tagto catabadeeda istaagtid ood furantay markii dambe u cadho burburay sulmaad ka noqotid ba ilan rarka waa qaraabadiiba hadday qaraaba ahayn tusaale ahaan maaba iska daysid kama noqon karaba ya kamaba noqon karo markaa waa waay walaa yaqcu alaaqu alaaqu dhici maayo qabla nikaxi nikax ka hor dhici maayo nikaax ka hor dhici maayo alaaqu waa maxay horta waa cuqdadii gunti guntintii nikaaxa oo la furaa la yidhahda haddaan la xidhin maxaa la furay ya xadhig aan la guntin hadduu qofku haa xadhigaas fur mana guntana maxay noqonaysaa waa iska ciyaarda waa laqwi halkan waa saasoo kale gabadhii una guursanin hadduu dha waan ku furay taas iyadu waa waa laqwiga waynu wada garanaynaa lakin waxaad ka warantaa gabadhiiba wuxuu ku yihi mabu gabadh una guursan bu wuxu kuhi haddaan ku guursoodo waad furantay markuu guursado ma furmaysaa maya marka hore mabu qabinba alaaqu wuxuu yimaadaa bacda nikaax alaaqu muxuu yimaadaa ama ama sifa ku xidho ama shardi ku xidho ama mid munajaza ha noqdo oo markaas waba aan lagu xidhin ba ha noqdo waxa weeyaan wuxuu yimaadaa bacda الnikax buu yimaadaa وarbacu afar laa yaqcu طalaaquhum طalaaqoodu dhici maayo aلsabiyu sabiga طalaaqiisa dhici maayo wاlmajnuun kawaalana dhici maayo wاnaaimka hurdina dhici maayo wاlmukrahu ka la qasbayna طalaaqiisu isagana dhici maayo marka rasulku uhi rufca اlqalmu can ثalaaثatin saddex qalinka laga rafciyey saddex qalinka laga rafciyey oo waxba aan loo qabanaynin waxaa ka mid ahaa ha saddexdaba waa ka mid sabiga iyo majnuunka iyo iyo kaa hurdaba can الnaa'imi xataa yastayqid ka hurda ilaa uu baraarugayo wa can اlmajnuuni xataa yabrac kawaalan ilaa intuu ka bugsanayo wa can الsabiyi xataa yakbar iyo ka sabigiihi intuu ka weynaanayo mukrahuna isaguna aayadda qur-aanka u daliila iyo xadiidka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam isaguna rasuulku ku tilmaamay laa alaaqa fi laa alaaqa walaa ctaqa fi iqlaaqi marka waa ikrah faslu waإida طaلqa imra'atahu waaxidaة aw اثnatayn falahu muraajacatuha maa lam tanqadi ciddatuha kan casharkeena horun buu la socdaayo waa iska jilicsan yahy waidaa طallaqa imra'atahu gabadhiisa marka uu furo waaxidatan dalqad xabad markuu furo aw itnatayna ama markuu labo furo dalqadood falahu waxaa usugnaaday muraajacatuhaa soo ceshashadeeda ayaa usugnaaday maa lam tanqadi ciddatuhaa ciddadeeda intayna dhammaanin fain inqadat ciddatuhaa ciddadeeda hadday dhammaato xalla lahu nikaaxuhaa nikaaxeeda ayaa u bannaan bicaqdin jadiidin caqdi jadiid ayuu markaas ugu bannaayay wa takuunu macahu maciisa ayay ahaan doontaa calaa maa baqiya min aalaaqi alaaqi wixii uga hadhay ayay kula joogi doontaa fain allaqahaa hadduu furo alaaan saddex daqiiqad hadduu furo lam taxila lahu xalaalu noqon mayso ilaa bacda wujuudi khamsi sharaa'ida shan shardi marka la helo mooyaane inqidaau ciddatiha ciddadeeda inay dhamaato minhuha ninka hore ay ka dhamaato inqidaau ciddatiha ciddadeeda inay dhamaato minhu isaga inay ka dhamaato ninkan furay ee hore inay ciddadiisa dhamaato wa taswiijuhaa bikayrihi iyo nin kale marka inay guursato isaga aan ahayn wa dukhuuluhu bihaa iyo kaa dambe inuu la guri galo wa isaabatuhaa inuu u galmoodo wa baynuunatuhaa minhu iyo in isaga daa ka noqoto wainqidaau ciddatiha minhu iyo ciddadiisi markaas in isagana ay dhamaysato ka dhamaato inihii aynu soo sheegnu bu halkan inoogu tilmaamaya hal dalqad hadduu furo inta ciddada ku jirto ma soo ceshan kara mise ma so ceshan karo dalqad labaaduu furay inta ciddada ku jirtana dalqad saddexaad furay inta ciddada ku jirtana ya ma soo ceshan mise ma so ceshanay waayo muxuu soo ceshan waaye saddexdiiba way dhammaadeen marka waa mid hadduu furo ama laba furo intay ciddada ku jirto wuu soo ceshan kara shalay waxyaabaan kalen tilmaane waxaa ka mid ahaa haddii uu dalqad furay ciddadiina ay inta ciddada ku jirtay aanu soo ceshanin oo ciddadii saa kaga dhammaatay ma soo ceshan kara mise ma soo ceshan karo ma soo ceshan karo soo ma ma soo ceshan karo soo ma ilaa ininka la guursato e ya nikaax jadiid oo ka nikaax jadiid ay u baahanaysaa marka iyo mahar jadiid kaaba waxaa baa-ina suqraba kaa la ohanaya marka lakin hadday saddexdiiba dhamaadaan ya nikaax jadiid waxaan u bahana horta waxay u baahan tahay inay nin kala guursato xalaal isagu noqon mayso ka dalaaqa laguma ciyaaro ciyaar ciyaar waxaa ma galo halaaثun jidduhuna jid wahasluhuna jid xadiiska rasuulka laga wariyey weeyaan culamada qaar ka mid xadiiska saxiix bay ka dhigan qaarana daciifiin ثلاث jidduhuna jiddun saddex dhabtoodu waa dhab wahasluhuna jiddun ciyaartooduna waa dhab haddaad ku ciyaartid ciyaar ciyaarkaa noqoto ama jeesjeeskaa noqotona waa waa dhab uun haddii aad dhab ugala jeedidna dhabtaas un weeyaan waa alaaqa ka mida marka iyo cidqiga iyo rajcada waay alaaq isagoo gabadhiisu ku ciyaary waan ku furay n ciyaari way ka furantayba la odhan maayo waxa weeyaan odhan maayo de waan ciyaarayy ama waan la kaftamay waan kaga yarbajinay ma noqonayso way kaa furan way ka furmaysa marka saddexdan dalqadood qofku waxa lagu talagala inu ilaashado hadday saddexba ka dhamaadaan gabadhi xalaal noqon mayso xataa tankixa zawjan hayrahu ilaa nin kale ay guursato ninkaa kale ay guursanaysana waxay noqonaysaa shuruuddu inoo tirinayo horta ninkan hore ee furay ciddadiisu inay dhamaataa ka dambe ya nin dambe waynu guursado isagii aan ahayn markii ciddadii dhamaansatay buu guursaday kaa kalena waa inay is arkaan isaabadu wuxuu kala jeeda waa jimaaci iyo galmadii weyaan waa inay kulmaan kiina baa-inay ka noqotay baa-inadu waxay noqonaysaa ama ninkii ba ka dhintay ama wuu furay isaga laftiisiioo baainay ka noqoto ama baaina suqra ha noqoto ama baaina kubra ha noqoto oo isaga laftiisu dee waxa weeyaan waa way dalaaq rajciya maaha haddii rajcigu dib u soo ceshanaya iyado xaqu ma laha baa-inay ka noqotay ciddidii bay ka dhamaysatay markii ciddidii ay dhammaato markaasuu xalaalo noqonayaa in uu gabadhaa hore uu isku soo noqdaa intaa ka hore sameeya intaasuu sheekhu inoo sheegay waidaa alaqa imraatahu gabadhiisa markuu furo waaxidatan dalqad markuu furo aw isnatayn ama laba dalqadood uu furo falahu waxa uu leeyahay muraajacatuhaa inuu soo cishado maa lam tanqadi ciddatuha ciddadeeda intayna dhammaanin fain inqadat ciddatuhaa marka intan ciddadeeda dhamaan alaaqa rajci baa la dhahdaa alaaqa maxaa dhahdaa ya rajci bimacnaa xaq wuxuu leey inuu soo cishado fain inqadat ciddatuhaa ciddadeeda hadday dhammaato xalla lahu nikaaxuhaa nikaaxeeda waa xalaal xalla lahu nikaaxuhaa nikaaxeeda wuxuu xalaal ugu noqonaya bicaqdin jadiidin caqdi jadiid u xalaal ugu noqonaya wa takuunu macahu maciisana ahaan doontaa calaa maa baqi min aalaaqi alaaq wixii hadhayna way kula joogi doontaa waynagi hadeerta tilmaamay soo ma saanu tilmaamay yaa sheegay halkaa waynu sheegnay hay adiga a ya alaa ma baqi watakunu macahu alaa maa baqi min calaa maa baqi min aطalaaq yani caqdi jadiida ayaa imanaya ciddadii way dhamaatay dabeetana caqdi jadiida ayaa yimid caqdigaa jadidkii kula joogaysaa alaa ma baqi min aطalaaq hay ha weli wuu harsan yahi iminka maalan so dalqad buu fura soo ma ciddadii way dhamaysatay maxay maxay xalaal ugu noqonaysaa nikax jiidi soo ma dalqadna wuu fura harsanaa labadiibu bay kula joogaysaa isagoo imika guursaday oo dee nikax jadida guursaday labadii bay kula joogaysaa labadaas harsan weyaan bimacnaheed fain طallaqahaa hadduu furo halaaثan saddex dalqado hadduu furo lam taxila lahu xalaal u noqon mayso ilaa bacda wujuudi khamsi sharaa'ida shan shardi markaa la helo mooyaane shan shardi marka helo dabadeed mooyaane inqidaau ta koowaad inqidaau ciddatiha minhu inay isaga ciddadiisii ay dhammaato ka dhamaysato ciddadii ko wataswiijuha biayrihi eyrkay isaga eyrkii inay guursato waa laba wa dukhuuluhu bihaa iyo inuu la guri galo wa isaabatuhaa uu asiibo oo ay kulmaan oo jimaac iyo wai uu soo xasilo saddex wa baynuunatuhaa minhu isaga inay ka noqoto baa-in markaa inay ka noqoto markaa baain see kaga noqonaysa furayba waa mid way noqon kartaa ha intii ciddada ku jirta inu soo ceshini sax wey saas ku dhamaysantay baayina ka noqotay iyadan isagii way siman yihin ragga kale marka wainqidaau ciddatiha minhu iyo ciddadii markaa kan dambe ciddadiisa in isana dhamaysato marka shantaa shardi la helo ayay ninkii hore xalaal ayuu noqonaysaa halkaasaan ku daynayna wsala allahu waslama wbaarak calaa maxamed wala ali wasabi ali